بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إله إلا معلم سبحانه وتعالى نوافجيه سؤالها قارنا نسكدين أن كجوابنا وحنك عذر دارين أهدان معلمها نذكدها أنا مشغولة بدن أجري أول مركا ما عذر دارة جزاكم الله خيرا دنك كلا su-aalihii hadda maadaama ay bateen weliba hadda laga jawaabi karo ilaahay wuxuu inaga waafajiya anu ka sheegi doonaa insha allahu tacaala ilaahay baana wax walba yaqaan jala jalaaluhu annagu addoommaanu ka nahay insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka baryayaa inuu waafajiyo sida sawaabkaa oo xaqaha ah insha allahu tacaala waxaanan garanaynaa maba garanayaba marka wixii aan garanayo ayaan ka jawaabaya in allahu tacaala falitafadalu jazaak allahu khayra jazaa sheekh saa-ilka koowaad waxa uu leeyahay waxaan kulannay qolo takfiir ah waxaan ku yidhi maxaad iga aaminsantihiin markaas wuu yidhi ahlu shirki inaa taa baa kaa aaminsannahay markaas baan ku yidhi shirki ma rabo mana sameeya aniga markaasuu yidhi haddii sidaas tahay gabdhahoodii mushrikaadka ah baad gursataan ee sheekh takfiirku maxay diintu ka qabtaa bismi illaahi walxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah arrinta waa hadlay muxaadaro badan baanu ka jeedinay ee waxaa ku saabsan masalat albaraa walwalaa haddaada shirki rabin haweenka mushrikaadkaa go waa lagaaga saxsan yahay haweenka mushrikaadka mushrikaadkaa ha guursanin haddaadanba kala soo soocayn ay soomaali soomaali kuu tahay hadde masiibaa ku haysata dhib baa ku haysta laakiin waxaan kuu sheegayaa waan kuu caddaynaynaa ahlu iyo ahlutawxiidka dadku waa isugu jiraan kala saar amaa jamaacadan xataa haddaadan haweenka mushrikaadka a ah guursan oo aad dadka aad shirkiga beri ka noqoto ood ilaahay waxidood muslimiinta keliya muwaxidiinta walaalaysato oodan iyaga ka mid ahayn mar walba xaggooda gaal ba ka tahay anugu marka waxaan kuu sheegaya tii sharciga ahayd ilaahay amray subxaanahu wa tacaala waxaa weeye ilaahay wuxuu amrayaa walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walow cajabadkum ilaah wuxuu leeyay haweenka mushrikaadka ha guursanina ilaa ay xaqa ka rumaynayaan gabar addoonoo mu'minada ka fiican mushrikad habeydii cajabgelisa mushrikadaas markaa ragga iyo dumarka ahlu shirkiga ahlu tawxiidka inay isguursadaan waa la diiday haddii marka aadan ogeyn soomaaliya ahlu shirkiga haweene inay jiraan ama rag ahlu shirkiga soomaaliya inay jiraan waa indhalaadahay allah ku hanuuniye haddii aad og tahay oo ismoogeysiinaysana waa masiiro kaloo saddexaad oo ku haysataa waxaan ku odhan lahaa marka kala baar ahlu tawxiid shirki haddaad nacda mushrikiinna nac maxaa yele islaamku waxaa lagu fasiray alistislaamu lilaahi bitawxiid walinqiyaadu lahu biaaca waalbaraa'atu min ashirki wa ahlih ilaahay loogu hogaansamo tawxiid islamarkaana amaraysi shareecadiisa la ateeco shirki iyo ahalkiisana berin laga noqdo marka ka beri noqoshada shirki iyo ahalkiisa waa min lawaasim laa ilaaha ila allah wixii laa ilaha ila allah ka laazimaya ka ratibmaya wey marka ilaahay dartii goo dadka ahlu shirkiga anigu kuma odhan marka dadka wada gaalaysii laakiin waxay ahlu shirkiga ka beri noqo muwaxidiintana walaalayso amaa qofka dadka wada gaalaysiiyo caqiidadiisu caqiidat alkhawaarij waana ku gardaran yahay iyagana waanu kala talinay ilahina waxaan rajaynaya inay fahmaan inay jiraan dad muwaxidiina oo ahlu shirkiga beri ah oo aan iyaga ahayn sidaa inay fahmaan ayaan ilahay ka rajaynaya insha allahu tacaala jazaaka allahu khayra ljza sheekh saa-iilka labaad waxa uu leeyahay sheekh waxaa tiri sheekh umal nabiga ayuu injir ku sheegay sidaas aawadeed waa gaal isagana ma isagana waxa uu leeyahay tafsiirka aan ka bixiyey xadiidka umu xaraam waxaa maray imaamu nawowi iyo qasbalaani iyo kuwo kale waxaa kale uu yidhi ciddii munaadaro diyaar oo ah ha timaado marka sheekh arrinkaa maxaa kaga jawaabeysaa بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ninkan masaladan aan kala hadalnay ee hadda aad sheegaysa ku saabsan aflagaadada nabiga loo geystay calayhi salaatu wasalaam ka hor baanu ha rumaysannaha inuu waddadaba ka leexdayba markuu calmaaniyada garab istaagay oo dawaabiyadda garab istaagay oo dimuqraadiyadda u sacdiyey ee xataa meelaha qaar uu yidhi ciidamada amerikaanka waa lagu biiri karaa sida la wada ogyahay oo askar waa loo noqon karaa si islaamka loola dagaalamo waagaasuu ninkaasi xariga islaamka annagu aan rumaysannaha inuu ka leexday masaladan hadda aan kala hadalnay waxaa weeye oo inuu ka toobad keeno aan rabnay masaladii ku saabsanay arrinta nebiga calayhi salaatu wasalaam oo fursad ay u heleen acdaab badan inay nebiga ku tacniyaan yacni ay ku tacniyaan dadkii ahlu tawxiidka ahaa ay ka dhigaan dadkao dhan umaloo kale ka dhigaan marka taas sidaasaanu ka wadnay laakiin middaa ka hor ayuu ninkaasi annaga dhan kale naga xisaabsan yahay hadduu ka toobad keeno falkhayr masaladaanna waan kala hadalnay culimo qabto hore waa jiraan kumaana inkirinba laakiin masalada sida uga habboon oo looga hadli lahaa oo uga hadli karay uu garab maray wey middaan kala hadalnay saddexda micno ereyga fali uu leeyahay mid ka mida ayuuna ku fasiray marka labadii kale uu ku fasiri karay oo shanlaynta iyo kala furfuridda iyo taftiish ku saabsanayd muusa ku fasirin ee uu ka tegey arrintaa waxaa markaa fursad helay acdaa alislaam dabuuriyiintii oo iska dhigayeen ay nabiga difaacayaan calayhi salaatu wasalaam iyagoo nebigaba shaqo aan ku lahayn maadaama ilaahay khayrkii caabudaan midnayd u yeerta nebi maxamed maxaa ka galay calayhi salaatu wasalaam marka dhanka kale waxaa tacniya nebiga oo sida isagu u tacniyo kale u tacniya kanaalada ama janaliska tifiyada carabta ee ah nasraaniyiinta aad u fiiriya yada qaar oo soo qaadanaya xadiidan iyo culimmadii oo inkiraysa oo dhahaysa taftiishka lagama wado injir keliya in la guro madaxaa la baaraya madaxa wax kale laga baari karaa waa la shallayn karaa timaha la kala furfuri karaa ila lafdiga injilkum injilku ma jirto marka muxuu ila aaday lafdigaas taasaanu kala hadlaynay si uu fursadda uga faa'idaystana waanu siinay tii kale ee uu ku jira weyneedna kalamaan hadal hore walamaan hadal laakiin haddaad weydiisay masalada ninka aanu ku colaadinaynae middaan midda kasii sii horraysay weeye oo manhajka ilaahay oo dhan isagoo shiikhoo la yaqaan uu dhinac uga bayray maanta waa la yaqaanaa dhanka calmaaniyiinta iyo dhanka islaamiyiinta dhanka uu jiro marka ilaahi ha hanuuniya hadduu hanuun la maagay waa nin wax badan oo khayra soo qabtay mustaqbal waagii hore allana waa soo celin karaa subxaanahu wa tacaala marka kaas saasaan ka leehay jazaakum allahu khayra jazaak allahu khayr sheekh saa-iilka saddexaad waxa uu leeyahay waxaan tolaa xarqaan mararka qaar baa waxaa dhacday in la ii keenay xijaab khilaafsan kii sharciga ahaa yacni xijaabada faashiyonka kadibna waxaan u sheegaa in uu dembi yahay iyo qofka iga diido siduu doono ayaan ugu talaa marka wax dembi ah ma ku leeyahay aniga oo anigo aniga oo og in ay dembi tahay xirashada dharka noocaas ah xirashada dharka noocaas ah goobta aan ka shaqeeyana dharkaas noocaasa zaa si zaa'id ayaa looga isticmaalaa taas ayaana igu kalifaysa sheekh بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له waashhadu ana muxamadan cabduhu wa rasuuluh isagaa sheegay waxa uu samaynayaa inay dembi yihiinba maxaa yeele dhar buu tolayaa dharkii cisyaanka ilaahay subxaana wa tacaala lagu caasinayey oo qof dumara jismigeeda uu ku muuqanayey oo yani sharcan ahaan inay uu og yahay inaysan sax ahayn buu tolaya marka isagaa caawinaya isagaa ku caawinaya hadduuba fahamsan yahay wuxuu su-aasha usoo weydiinaya waa dareensan yahay ifmi meesha ka jira marka u fudeen maynaynu dembi isagu sii dhex dabaasho waxaan leenahay ilaahay ka baq adigu ha ku caawinin dadkii macaasida ku jira macsiyadooda ee wixii ilaahay dad xalaal rabto wixii ilaahay kuu baneeyey ka shaqayso wixii waddada xaqaana ku shaqayso ee risqiga laguu qorana waxba ka waayi maysa adaan wadda xaaraana u marin marka nabiguna waa amraya calayhi salaatu wasalaam naf waliba yacni adduunyadan kama tagayso iyadoo risqigi loo qoray aan dhammaystiran ee kasabka wanaajiya buyir nabigu sala allah alay wasalam marka kasabkaad cunayso iska wanaaji yaan adduunye awgeed iyo cudurdaar naftaada isugu sheekaynayso aadan ugu dhicin maxaarimta ilaahay ka fogow ilaahay darti arrintaas isaga ilaali meeshay rabtaa ka tabato gabadha dharkaas qaawan ee amarka ilaahay ka hor imanaya adigu ha u telin hana u fududaynin saasaan kugula talin lahayn jazaaka allahu khayran jazaaka allahu khayr sheekh saa'ilka afraad waxa uu leeyahay sheekh suufiyadu maxay gaalo ku yihiin waanba ku wareeray suufiyada waanu ka hadalna wax badan hadduu qofkaasu daawado kilibyada ama se muxaadarooyinka ajeedino ku saabsan nimanka qabuuriyiinta suufiya alqabuuriya ilaahay keyrkii bay caabudaan baa dhahnaa warkuna waa cadiya way caabudaan micnaheedu waxa weeye xaq ilaahay lahaa bay addoon siiyaan awliyadu u yeertaa awliyadu magan galaa awliyadu wax u gowracaa magangalashtii magangalkii u yeerashadii Ehm, ku tawaafidii waxaasoo dhan waa cibaado ilaahay toos u sii xaqiisa oo keligii bari ilaahay keliya magangal ilaahay keliya u gowra ilaahay keliya ateec bay diideen waana caqiide xallaaj nin la yidhahdo uu soo bilaabay iyo buusiri ragga ehm, eh, kuwii dambena ibni carabi ay kor usii qaadeen marka waa caqiida faasida shirkiya ah hadduu ka toobad keeno ninkaas uu fahmi waayeyna ilaahay ka boqo oo ha gooya nimankaas shirki bay ku jiraan ilaahina wuxuu leeyahay subxaanah wa tacaala isagoo nabigiisa la hadlaya walaa tadcu min duuni illaahi maa laa yanfacuka walaa yaduruka fain facalta fainaka idan min aaalimiin ha u yeedhan ilaahay sokadii waxaan waxba kuu tari karin waxna aan kuu dhibi karin haddaad sidaa yeesho adigaa daalimiinta ka mida yeerashadaasu waa makhluuq la baryo xaq ilaahay lahaa la siiyo macnaha bimaal ninka suufigaa markuu shiikha u yeeray hole sheikh hebelow karaamadaada fadligaada ayaan waxaan ku rabaa awlaad ama caafimaad ama barwaaqo ama nabad ama guul marka shiikhiibuu u yeertay dhintay u yeerashadaas wey waxaa lagu haysta waa shirki billaahi subxaanahu wa tacaala ko haddaadan taas fahamsana mid kalead fahmi karto fudud oo internetyada haddaan soo dhignay oo rububiyadii rabbinimadii ilaahay ay siiyeen uweys sheikh uweys baa neef dhintay soo nooleeyey oo caqiidahaan ay u rumaysan yihiin oo kitaabka jawhar nafiiska ay ah ugu taallo oo ay rumaysan yihiin sheekh cabdiqaadir jiilaani kownkan tasaruf iyo maamul inuu ku leeyahay oo kitaabka munaaqibka waxyaabaha ku yaalla qaar aanu ka akhrina internetyada oo dadka aanu u sharaxna masaajidana uga sheegnay waa kufri waa shirki haddaad ilaahay taqaan oo ilahay wejigiisa aad rabto niyow toobadkeen waa ku wareeree meesha ma taal xadradan iyo waxaan waxaa ka sii weyn caqiide ay rumaysan yihiin oo ah makhluuqu inuu wax tari karo dhintay taasuna waa shirki billaahi iyagoo dhan baana ugu yeerana in ilahay u toobad keenaan annagu manihin kuwa ku siran oo mushrikiinta muslimiinta ku magacaaba ilaahay baa mahadsan waa fahamsanna inay ku jiraan caqiidadii abujahl iyo tii abulahab inta ay ilaahay khayrka u yeedhanayaan oo ay magan gelayaan oo ilaahay keliya ayna u yeedhanayn marka waxaan kaa leeyahay toobadkeenniyo ha ku wareerin aalu shirkiga ka beri noqo inta goorigoor tahay ah. jazaakum allahu khayra jazaaka allahu khayra ljazaa sheekh haweeneydan waxa ay leedahay waxaan joogaa yurub waxaa lagu jiraa waktiga qaboobaha wakhtigan oo kale maalinta ayaa yar saac maalinta ayaa yar sidaa aawadeedna salaadaha way isdul saaran yihiin marka aan aado iskuulka waxaan boorsadeyda ku qaataa sijaayad markaa salaada la gaaro macalinka ayaan u sheegaa waxaan istaagaa qaybta dambe ee fasalka aniga oo sabuuradda isku aadinaya mararka qaarna waxa ay shidaan muusig anigoo tukanaya marka sheekh salaaddaas miyaa ma qaldan tahay salaadaas بسم الله والحمd لله ثم الصلاaة والسلام على رsuuل الله وأشhهd أn lا إلaha إلا الlه وaxdah lا شharيika لah وأشhهd أنa محamdا cabdه وrasuuله gabadha yurub joogta ama ameerika waqooyigeeda joogta anu garanaya dhulkaas meelamada yurub ka mid aan tegey in saacaduhu ay aada iskugu soo dhawaadaan mar baa habeenku bataa marna maalintaa bata oo waxay maalinta gaaraysaa sideed iyo toban saacadood oo iftiinah iyo lix saacadood oo maalina waxaan ku arkay waqooyiga eh, wadamada loo yaqaano skandinaviyanka saacaddii haddaysan iweydiina leedahay maxaa wakhtigee tukadaa ay saacaddii wakhtigii garanayso horta ilaahay baa ku mahadsan laakiin waxaan xasuusinayaa nabiga markii la weydiiyey xilliga dijaal uu iman doono gaalka ishala ee akhir zamanka imanaya nabigu wuxuu sheegay afarta cishoodu joogaya maalin ka mida ah inay hal sano tahay aan habeen lahayn marka salaadda ma iska yidhahdeen saxaabadii wuxuu yidhi maya nebigu u qadara yacni wakhtigii u qiyaasa aad tukan jirteen xilligii duhurka xilligii casarka xilligii maqribka xilligii cishaha xilligii subaxa xilliyadii u qadara u qiyaasa salaaddii lagama tegay marka haddii waktigii au ciriiri kaa galay waktigii qiyaastaas waa ku saxsantah haddii aad heshay waxaa kuu soo hartay salaaddii aad ku tukanayso meel dad joogo laakiin waxaad tiri meel aqarsoon baan galaa gidaar ama sawirad gadaasheedaan galaa haddii aad heli karto meel aan cidina ku arkayn muusigna aan lahayn ku tuko hadday arrinta ay noqoto muusig maalin walba inaad ku dhex tukato iyo inaad casharka ka istaagto iskuulka casharka iskuulka ka istaag soo tuko adoo tukaday imow ama bax break time waxa la yidhahdaa la qaataa meel aan muusig lahayn tag soo tuko imow oo aan dadkuna kaa arkayn oo rag uusan kaa arkayn marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa gabadhu gabar khayr badan weeye meeshaa cidhiirigaa ku cibaadaysanaysa ilaahay khayr ha siiyo ilaahayna diinkeeda allaha u barakeeyo waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inay nasiixadaa fahamtay si kasta oo dadka uga fogaan karto inay arkaan cibaadadooda ama ay uga fogaan karto in aan meel muusig iyo shayaatiin ka daaran tahay aanay ku cibaadaysan ha uga fogaato wax daruuriga ku khasbaya mala hadda in meel muusig ka yeerayo ay ku dhex cibaadaysato oo muusigii iyo qiraa'adii se laisugu dhex waday qofku qur-aan buu akhrisanaya inuu khushuucuu rabaa ilaah buu hortaagan yahay gaalo markaa waxaas aan danaynin ama kugu xumaynayaa meeshii joogto muusigii daares wax daruuri ana markaa ma jiraanoo kugu khasbaya meeshaa tag soo tuko imow ku dadaal ilaahayna faraj uu kuu qaba kuu yeelaya insha allahu tacaala inta aad rabto ilahay inaad raali geliso weliba adoo ku dhex jiro cadow ilaahay subxaana wa tacaala allaan rajaynayaa inuu ku caawiyo wallahu subxaana wa tacaala aclam jaak allahu khayr sheekh saa-iilka lexaad waxa uu leeyahay waxaan ahay arday jaamacadeed jaamacadda waxaa lagu waxaa lacagta lagu bixiyaa wakti cayiman haddii waktigaa la dhaafo waxaa lagu kordhinaa shan iyo labaatan dollar oo dheeri ah haddaba diintu maxay ka qabtaa arrinkaas bismi illaahi walxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh sideedaba badeeca haddii la kala gadanayo dulsaarna yimaado iyo ziyaado dulsaarkaas iyo ziyaadaha waxaa sharcigu u yaqaanaa ribo ribadu sideedaba waa dulsaar lagu heshiiyey amase ku yimaada nasiya ama ku yimaada ribal fadl ama qaab kale ku yimaado marka waxaad ku ballanteen iskuulkan ama jaamacaddan ama meeshaan dhiganaysa lacagta inaad bixiso haddii lacagta xilligeedii ay dhaaftana ganaax lagaaga dhiga shan iyo labaatan dollar oo dulsaar ah dulsaarkaas baatil baanu arkaanu haddaad awal heshiis ku gashana ilaahay uga boq subxaana wa tacaala waa jiraan culamo odhanaysa haddii lagu heshiiyo masaladu dhib ma leh laakiin waxaan ku xasuusinayaa reebaduba waa heshiis ribaduba wax la iska xooga ma aha wax lagu heshiiye wey marka halkaa waxaa ku jira wax la yidhaahdo interest baa ku jira ama fadl dheeraada ku jira oo wixii lagugu lahaa waxaan ahayn ah in marka aad ku dadaasho xilligii inaad ku bixiso isla markaana aad u sheegta aniga hadday dhaafto dad lacag ziyaadaa ma bixinayo lacagtaas ziyaadada adigu waa darantay tii xaq lagugu lahaa ma ahan waa mid lagaa khasbanayo oo lagaa xoogayo haddaa adigu heshiis ku gashay oo culammada qaar aad fikirkooda qaadanaysa odhanaysa wixii lagu heshiiyey dhib male wallahi aday kuu taallaa laakiin waxaan ku odhan lahaa halkaas dulsaar baa iga muuqda inaad iska daysaan kugula tarin lahaa oo marnaba aan lagu soo marin lacag ziyaadaa oo wixii lagu heshiiyey aan ahayn jazaakum allahu khayr sheekh sahiilka dadood waxa uu leeyahay waxaa jira wiil aan wada dhalanay oo walaalanahay wuxuu ku jiraa suufiyada wuxuu aad u akhristaa kitaabka la yidhaahdo jawhar nafiiska iyo kuwo kale oo khuraafaad ah marka aan u sheego marka marka inaan ku sheego in ay waxaas yihiin shirkiyaad aad bay iigu adag tahay waayo wadaadka ay ka dhaadhacsan tahay mabda'a suufiyadu waan u sheegi karaa laakiin waxaan ka baqaayaa inay dhib ka weyn ay ka dhacdo marka haddii aan ka aamuso miyaan ku dambaabayaa weliba aniga oo ka baqaaya inuu dhib ka dhasho halkaas tan kale mala ganacsan karaa oo shirko mala naqan karaa ama shaqaale ma u noqon karaa bismi illahi walxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliy alcadiim saddex su-aalood buu saa'ilkan isdul saaray marka koowaad wuxuu yidhi ninaan walaalanahay baa mushriga anugu saasaan u aqaana jawhar nafiis buu akhristaa suufiyaduu ka tirsan yahay qabuuriyiintaasuu ka tirsan yahay marka inaan u sheego waxaan kaga baqay nin wadaada oo wax yaqaan wax baa loo sheegi karaa baan u fahmay laakiin ninkan waa nin fudud haddii aan waxu sheegana aan ku dagaalanaan ka baqay markaa saa awgeed waan see aamuso maxay dhib dhibay leedahay ma la ganacsan karaa mase u shaqayn karaa saddexda arrimood baan u kala fahmay marka koowaad waxaan kaa leeyahay xaqa in la sheego diin waa laakiin sababta maxay ku xiran tahay awoodda aad u leedahay meeshaad joogto maadan sheegin waxaa laga yaabaa dhulka qaar soomaalidu degto haddaad tawxiid maanta ka sheegto in lagugu dilaba maalintiiba oo nafta adiga ay ah khatar gasho dur soomaaliyadan ogahay maanta haddii laa ilaaha ila allah laga fasiro oo la yidhahdo cidaan allahin looma yeedhan karo awliyadan loo yeedhanayaa waa shirki inay naftaadaba khatar geliyaan baa laga yaaba meeshu marka haddii aad meelaad wax ku sheegi kartaa yihiin ninkan waa walaalka ama aabbahabaa dhalay ama adeerka ama hooyada ilaahay ka baqdha hadduu ku yeelay hadduusan ku ku yeelayna faraha ka qaad aduu qofka kuma khasbi kartid iimaanka afa anta tukrihu nnaasa xataa yakuuna mu'miniin ilahay baa nabigiisa ku yidhi dadka maadaha ku khasbay ilaa ay mu'miniin ka noqdaan marka iimaanka ilaahay baa bixiye waxaad leedahay dagaalkii hadduu kaa diiday inuu ku dhegaysto faraha ka qaad ninka kale odagaad sheegayso wadaadnimadu ka dhaadhacsanta suufinimadu ka dhaadhacsanta hadduu kaa dhagaysanayo xataa martiqaad u samee kutub u keen muxaadarooyin u keen si cilmiyeysan ula hadal masaa'il tus masalada maxaad ka leedahay hadda shiikow adoo asaga sheekh ka dhigay sheikow tan maxay kula tahay tan maxay kula tahay tan maxay kula tahay hadduu daacad yahay markuu dareemo waxan meesha uu socdu garanayaa inuu toobad keenaa laga yaabo waa ninka aada waxu sheegi karto kaa dhegaysanaya haddiise nin kaa dhagaysanaya uusan ahaynoo xaqiiqiisa faafinaya isagoo walaalkaa ninkii shirkiganba u horseeday uu yahay kaas lamana ganacsanaysid umana shaqaynaysid maxaa adaaba khatar ku jira laftigaagaba khatar ku jira oo haddii aad ninkaas wax ku darsato oy barri isdhex gashaan macaamil lama diidin mushrikiina muslimiina laakiin daaci shirkigada wey daacidaasi taahiir buu kugu yeelan karaa marka siddan lidariicati ila shirki baa la yidhahdaa masaladaasoo kale waxaa la si aan shirki hadhow u dhicin ama aan shirki loola saaxiibin ayaaba laysaga fogeynaya ha u shaqaynin ganacsina ha ku darsanin waa haddii taahiir aad u baqayso lafahaaga annagoo dhan baana kaaga baqayn meel ninkii walaalka ahaa uu sidaa ka yahay ninka meesha iskale shirkadda iskalena mushriggaa weyn uu yahay antida leh ha u shaqaynin waxna ha ku darsanin meel kale risqiga ka raaso maxaa dacwo shirkiga wadaan inay adiga ku taasiiriyaan baa laga yaabaa oo shubaha kugu furan berrina kugu qanciyaan waddaday haystaan in waddo xaqa ay tahay waana masiibo waa kufri iyo shirki loo bareeray qabuuriyiinta waxaan leenaha marka ama jawhar nafiis ha akhristaan ama munaaqib ha akhristaan ilaahayna u toobad keenaan baan ugu yeeraynaa ninkii ilaahay toobad la maagay uu toobad keenaya waa been awliyaad ku tawasulaysaan ama wax u gowrahaysaan wallahi waxaas diinta nebi maxamed inaan ahayn qaar badanoo culimmadiinnaana way og yihiin laakiin ganacsiga tacasub baa meesha la galay iyo caqiida faasid ay ku qanacsan yihiin iyagoo og bayna rabinba marka ninka ilaahay hanuun la maagay allah hanuuniye subxaanahu wa tacaala jazaakum allahu khayran jazaak allahu khayran jazaa sheekh shaacilka sideedaad waxa uu leeyahay waxaan qabaa su-aal ay baryahan culimmada uga jawaabayeen si iskhilaafsan waana suuqa hadda socda ee forax ma wax bannaan baa mise waa wax xaaraama ah suuqaas khayr allah ku siiye sheekh بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرنتا maalmahan waan maqlayey in culimo badan ka hadashay xaggii xagga culimadii ka hadashana waan arkay waan daawaday culimo muqdisho ka hadashay qaar nairobi ka hadlay iyo qaar meelo kale ka hadlay aniga waxaan aada ula dhagacsanahay oo aan rumaysnahay in masaladan soo mutaalaceeyey si fiican u dabagalay wax la yidhaahdo dabagal iyo baarid uu ku sameeyey aqoon fiqiga ku filanna uu u leeyahay sheekh xasaan xuseen oo nairobi jooga sida uu ka yidhi baanan aad ugu qanacay masaladaasuna ilaa la helaya wax xarantimeeya ilaa hadda xalaal bay noo tahay ilaahayna dadka ku shaqaysta allah u barakeeyo mar haddiiba maalku ganacsiguu yahay ganacsiga waddadii xaqa ah haddii qofku ku shaqaysanayo weliba sheikhu wuxuu aad u sharaxay sidaan daawanayeyba qabdiga xukmiga ah xaqiiqiga iyo midkaan xaqiiqi ahayn marka caalamka maanta sida loo ganacsado aad u sharaxay wuxuu keenay xataa maarata dhacdooyin dhacay xilligii nebiga caleyhi salaatu wasalaam masaladan inuu baaray aad u dabagalay buu sheegay si fiican buu sheikhu u sharaxay oo dadka ka raariday aad baan ugu faraxsanahay anugu waxaan ku raacsanahay sheekh xasaan xuseen khayr allah siiyo masalada ku saabsan forexiska iyo sida u ganacsadaan qodaan foreign exchangiga marka intaan ka helayno waxaa caalaama oo muuqda oo inta la dabagalo la dul istaagay waa ku ganacsanaynaa wajazaakum allahu khayran jazaak allahu khayr aljaza sheekh saa-iilka ugu dambeeya ahna midka sagaalaad waxa uu leeyahay waxaan joogaa turkiga salaada markii la tukanayo imaamka iyo macmuumiinta markii ay samic allahu dhahayaan gacmaha kor uma qaadaan ee ma ku daba tukan karaa kuwaas turkiga saan u joogna uma filayo oo madaahibta eh, eh, axnaafta ah waxaa ka jira halkaas oo dadkan cajamta oo dhan ba axnaafta u badan asias ilaa iyo yurubta qayb ka mid a madhabka um, um, um, imaam abu xaniifa madhabkaasna sida la sheegay ama kutubta qaar ku qoran waa inaanay gacmaha qaadin marka u horeyso ay xiranayaan bay yidhaahdaan allahu akbar wixii ka dambeeyana gacmaha ma qaadaan marka gacmo qaadista iyo caqiidadu labay kala yihiin dadku gacmo qaadistaasi hakeyfiyadii salaada qaar ka mid ah inay ka maqan tahay waa waa arrin inay ilaahay u shari yeelaan oo suufiye yihiinna waa arrin kale dadkeenna badanaa ma fiiriyaan dadki maxay rumaysan yihin maxaa diinu ah turkiya waxaa ka buuxay suufiye oo shaadaliyiin la yidhahdo ana aad u naqaano iyo kuwii kale sakaasikada la yidhaahdo aad bay u joogaan marka marka hore ha hubiyo dadku hadday muwaxidiin yihiin masaladan waa masalo farci ah oo salaada ku saabsan oo aimadu isku khilaafeen annagu ka ahlu ama madhabkan shaaficiyada ama xataa madaahib kaleba waxaan qabnaa in gacmaha la soo qaado maalikiyadu gacmaha waaba taagaanba sidooda marka u horreysa dhahayaan allahu akbar way taagaan hadday marka ilaahay waxidayaan oo ilaahay waxidayaan waa muslimiin hadday muslimiin yihiin dee muslimka ku daba tukadaa isweydiin male haddaad helaysa dad sunnadii seetaa u waafaqaya kuwaa la soo tuko haddaad weydana cid iyaga kaa xigta male maadaama ay ahlu tawxiid yihiin marka waxaan ku talinayaa waan rumaysnahay inay khalad tahay gacmaha inaan la qaadin oo sunnada ay tahay gacmaha in la qaado laakiin waxaad ogaataa xataa abu xaniifa jooga inay isku qabsadeen nin kale oo saaxiibkiisa oo yidhi maxaad gacmaha maanta dhan saa u leedahay adiguse markii hore maxaa saa u tirin iyo aad maduula rabtay erga noocaasa laisu geystay marka waa waxyaabo lagu kala duwan yahay fuqahada laakiin waxaan kula talinayaa haddii dadkaasu ay ahlu tawxiid yihiin oo tawxiidkoodu dhisan yahay la cibaadayso habkay u tukanayaanna waxa ka khaldan oo keliya uu yahay gacmaha adiga aad soo qaado iyo iyadan soo qaadin haddii laakiin ahlu shirki yihiin ama bidca camiiqa ay ku jiraan oo fog haba la cibaadaysana gacmaha baa soo qaadan hadday rabaan marka waxaan wax ku cabirayaa waa caqiidada iyo diinka la rumaysan yahay insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa ninkaas odagaa turkiya jooga inuu fahmay jawaabteeda waxaan kaloo ku xasuusinayaa axmed bin xambal xilligiisii e, raximah llahu tacaala ayaa arrimahan oo kale laga dooday marka qofka hadduu ahlu tawxiid yahay waa lala cibaadaysanaya ahlu tawxiid hadduu yahay waa lala cibaadaysanayaa oo ilaahay uu waxidayo oo sunnadii rabo nabiga uu raacayo qaar baa waxay qabsadaan waa aragtay halkaa gumaarka ah axnaafta qaar ka mid a haddaba qoladaas sheegayso ma qabsadaan sida shaaficiyada xudunta ma qabsadaan meesha ka hooseysa xudunta ayay gacmaha saaraan hindida iyo tabliiqa iyo waad arkeen baan u malay shaaficiyaduna xuduntay saarataa xanaabilada xoogaa ka sara marisa manhaj salafu saalix wuxuu ugu dhow yahay kan xanaabilada marka salaada noqoto marka maxaa yeelay shafka ayaa ugu xoog badan oo nebigu waxaa weeye waxaa la yidhaahdaa gacmihiisa wuxuu saaran jiray laabtiisu dul saari jiray calayhi salaatu wasalaam siduu aad ugu sharaxaya kitaabkiisa sifatu salaatu nebiy alimaam albaniy raximah allahu tacaala marka dadku hadday ahlu tawxiid yihiinna la tuko oo aanan helayn dad sunnadii say taa wada waa maaratay raacaya haddaad weydo haddaad hesho dad sunniyiinoo sidii aad jecleed u tukanayana iyaga la tuko ayagoo wada ahlu tawxiid ayaa ah sunniga ninka sunnada sii tabaraya la raadsanaya jazaakum allahu khayra